بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأم بالأب وتسقط ويدعيان الجدات أييوينك بالأم hooyaday ku dhacayaan waljdaadu awowyadiina way dhacayaan bilabi aabbahay ku dhacayaan halkan wuxuu ka guda galay waxa la yidhaahdo xajbu xirmaan yacni in ruuxa dhaxalka uu ka qado cid isaga ka xigta sababtii yacni cid baa ka sokaysa ciddaasaa marka meesha ka saaraysa ciddaasi haddayna joogi lahayn wuu dhaxli lahaa laakiin taasaa kaasaa qadinaya wuxuu inoo sheegay marka ayeeyo way dhacaysaa oo dhaxalka wax kuma leh hooyo sababteed bay ku dhacaysaa ayeeyadaasi ama dhanka aabbaha ka timaado ama dhanka hooyaha ka timaado haddayba hooye joogto ayay waxba meesha uma yaallaan wakadalika awow oo dhan isaguna wuu dhacayaa oo aabbuhu ku dhacaya aabba hadduu joogo awow wax ma qaato wayasqutu wuu dhacayaa waladulummi hooyada caruurteedu maca arbacatin afar markay la jiraan afar ruux markii la helo ooy la jirankooda ahaadaan bay dhacayaan waladul waa kaan soo marnay waxaan ku soo sheegnay inay yihiin ya walaalaha dhanka hooye ah walaalaha dhanka hooye keliya ah <coughs> afar ruux baa ridaya afar jiha ridaysa ka koowaad waxa weeye alwaladu caruurta maydku dhalay wiilal iyo gabdho kay doonaan ha ahaadee wa waladu libni wiilka maydku dhalay caruurtiisa ama gabdhaha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen walabu iyo aabbihii maydka dhalay waaljaddu iyo awowgii maydka afartaasi intay joogaan walaalaha xag hooye keliya waxama qaataan haddaad doonto waxaad tidhaahdaa usuul waaria ah iyo furuuc waaria ah hadday dadkii meydku ka soo jeeday ee ragga ahaa wax ka joogaan aabbe awow awowgii kale ama ma ahee dadkuu dhalay caruurtiisii ama wiilashiisu caruurtay dhalan hadday wax ka joogaan walalaa xagga hooyaa waxba ma qaataan saas man wayasqutu wuu dhacayaa al akhu walaalkii oo lil abi aabe keliya u sugnaaday walaalka dhanka dheh wayasqudu wuu dhacayaa alakhu walaalka oo lilabi waalummi aha shaqiiqa ah ee aabbiyo hooyaba kala walaalka ah maca alaaatin saddex la jirankoodu dhacaya alibnu buu ka koobaad waa wiilkii maydku dhalay hadduu wiil maydku dhalay joogo walaal oo dhan waxba meesha uma yaalo libni maydka wiilkiisa ama wiilashiisa wiilalay dhaleen hadday joogaan iyagan walabi iyo aabbaha yani maca alab haddaad macadaasi ku wado maca alwalad wa maca waladi اlwalad wa maca alabi wa maca aljaddi saasaad u xarakayn karta aabbaha iyo waljaddi awowga intaas weeye hadduu aabba joogo walaaluhu waxma qaataan hadduu awow joogana walaaloo dhan waxma qaataan ayb wayasqutu wuu dhacayaa alahu walaalkii oo lilabi waalummi maca alaatin albni wabni lbni walabi intaas wayasqutu wuu dhacayaa waladulabi aabbaha waladkiisa oo ah walaalka xagga aabba keliya ah isaguna wuu dhacayaa bihaulaai alaaati saddexdaasuu ku dhacayaa saddexdee ibniga iyo ibnuibniga iyo abka buu ku dhacayaa wa bil akhina wuu ku dhacayaa oo afraad walaalka oo lilabi iyo walummi ahaaday walaalka hooyihii aabba u sugnaado labada dhinacbaad walaalaha ka yihiin isagana wuu ku dhacayaa bimacnaa walaalka dhanka aabba keliya waxba ma dhaxlo markuu joogo walaalka dhanka hooyaiyo dhanka aabba ah kaasaa qadinaya oo meesha ka saaraya wa arbacatun afar yucasibuuna way casabeeyaan akhawaatihim gabdhaha ay walaalaha yihiin casabadaa waxay tahay saddex noocoo casaba binafsi iyo casaba bilkhayr iyo casaba maca alkhayr baa loo qaybiya casaba binafsi waa kuwaan soo marnay oo uu ina soo yidhi wa aqrabu alcasabaati qoladuu inoo yidhi ba casaba binafsi waay waa ragga abtir ku imaanaya oo ay ruuxa wada dhasheen say u kala sokeeyaanba casaba maca bilkhayrna wax weeye waa rag gabdhihii la dhashay hadday la joogaan casabaynahayoo ay casabanimo wax ku wada qaadanayaan haddayna la jooginoo wiilashu meesha ka maqan yihiinna gabdhuhu farad bay wax ku qaadanayaan hadda qoladaasuu tilmaamaya marka wa arbacatun afar yucasibuuna way casabeeyaan akhawaatihim gabdhaha ay walaalaha yihiin bay casabeeyaan maxaa laga wadaa casabaynta bimacnaa waxay ka saarayaan wax dadkii wax u qadarnaayeen asxaabulfuruudka ahaa intay ka saaraan bay ka dhigayaan ayagoo kaloo wixii soo hadhay la qaybsanayaan ayb waxay kula qaybsanayaan calaa asaas lildakari milu xadi lunhayayn ayb ka koobaadi waxa weeye alibnu waa wiilka wiilkii maydku dhalay walaashii hadday joogto way isla casaboobayaan hadduusan jooginna isagu uusan jooginna oo gabadhii keliyata nis hadday labiyo ka badan noqdaanna aan soo marnay ulaain asxaabulfuruud buu noqonaya soo maa asagu hadduu yimaado niskiina waa ka tegayaan ulaankana waa ka tegayaan asxaabulfuruud oo dhan bay ka baxayaan isagaasay raacayaan wixii usoo soo hadhay sugayaan ayb wabnulibni wiilka wiilkiisa wiilkaaga wiilkiisa waa midka uga uta wiilkaasina walaashii isaguna wuu casabeeyaa waalahu walaalka oo min alabi waalummi akha labada dhinacba ka imaanaya dhanka abiyo dhanka hooyo ee shaqiiqa ah isaguna walaashii wuu casabeeya waalahu walaalka oo min alabi aabba keliya xaggiisa ka yimid intaasi walaalahoodu gabdhaha ay walaalahiin way casabeeyaan oo markay wada joogaan casabay isla noqonayaan wa arbacatun afarna yariuuna way dhaxlaan duuna akhawaatihim walaaladoo gabdhaha ay walaalaha yihiin ka sakow bay dhaxlaan yani walaalad gabdhahay way qadayaan ragguna way dhaxlayaan taas maana gabdhihii walaalahooda intay soo jiidaan ma casabaynayaan ee gabdhihii iyagii ragga ahna way dhaxlayaan gabdhihii walaalaha aheena waxba dhaxlayaan ayb kuwaasi waa kuwe wahum kuwaasi waxa weye afartaasi alacmaamu adeerada waay ah, adeerada gabdhaha walaalha ay yihiin oo meydka maxay u yihiin marka eedooyin bay u yihiin soo ma ah, yaani adeerku gabadha walaashii ah meydkana eeddo u ah ma soo jiido ayadu way qadaayoo dawul arxaam bay noqonay isagaa wax dhaxla wa banu lacmaam adeerada wiilashooda waa maydka ilmaadeeradii wiilasha maydka ilmaadeerada yihiin gabdhaha la walaalaheed ilmaadeerada tihiin maydka ilmaadeerada yihiin gabdhaha ma soo jiidaan way ka imaanayaan wiilasha basa wax dhaxlay wa banu lakhi walaalka wiilashiisa ama dhanka aabba keliya ha noqdeen ama dhanka labada dhinacba ha ka yimaadaan banu lakh bimacnaa waxaa laga wadaa walaalka wiilkiisa ood adeer u tahay soo ma waxay noqonaysaa marka gabdhaha aad adeerka u tahay meydku adeerka u yahay ma dhaxlaan dawiil arxaam bay noqonaya ayib wa banu lakhi walaalka wiilashiisa gabdhaha ay walaalaa yihiin ma soo jiidaan ma keenaan wa casabaatu lmawla sayidka casabadiisa almuctiqi ee xoreeyey somaynaan soo sheegin maydka markii qaraaba loo waayo ay addoon la xoreeyeyna uu yahay sayidkiisi baa dhaxlaya soo ma haddii sayidka la waayo qaraabadiisii baa dhaxlaysa soo ma ayib sayidku markuu addoonkiisa dhaxlayo sayidka gabdhaha la walaalaha ah wax lama dhaxlaan keligii umbaa dhaxli mooye gabdhihii isaga walaalihiisa ahaa addoonkan dhaxalkiisa waxba kumay laha saas wey macana faslun halkaasuu kaga soo baxay kitaabkii dhaxalka faslun watajuusu halkan wuxuu ka gudagelayaa dardaaranka dardaaranka inta badan kitaabka dhaxalkaa la daba dhigaa maxaa yeele wuxuu ku yimaadaa ruuxu markuu dhimanayo ayaa inta badan dardaaranka axkaamtiisu yimaadaan watajuusu way bannaan tahay alwasiyatu dardaarankii waa bannaan yahay bilmacluumi shay la yaqaano la dardaarmo walmajhuuli iyo shay aan la garanaynin wasiyadu waa tabaruc waa samafal waa sadaqo aad ku xidho dhimashadaada kadib waxaad leedahay gurigaasaan ku siiyey markaan dhinto kadib gaadhigaas qaado markaan dhinto kadib haddii shayga ruuxa intaad nooshayba aad ku wareejiso dardaaran maaha dardaaranku waa wixii geeri gadaasheed ku xidhan waa oo tabaruc iyo ixsaan ah marka way bannaan tahay way bannaan tahay ma ahe waa sunno waa mustaxab ugu yaraan maxaayl nebigu sal alay slam wuxuu tilmaamayaa ruux kasta oo muslima wuxuu dardaarmaba heli karaa laba habeen inuu baryo ma aha inuu dardaarankiisu qoran yahay mooye marka dardaaranku siisaa loogu bahay hataa haddaad fayowdahay inaad uun dardaaranto wax qorto ood xuquuqda kala qorto waa loo baahanya ayb wuxuu yidhi marka dardaarankaasi bilmacluumi waalmajhuul shaygaad dardaarmayso shay la garanaynayo hadduu yahayna waa sax gurigan beertan cadhigan lo-dan walmajhuuli majhuulna waa la dardaarmi karaa shay aan la garanayn ayib maalan hadduu yidhaahdo waxaan ku waxaan kuu dardaarmay muxuu ahaayey waxaan kuu dardaarmay geelayga da-da soo socota wuxuu dhali doono soo ma ama xoolo wuxuun unbaan ku siin kuu dardaarmay wuxuun xoolahayga ka midaan kuu dardaarmay geelan wuxuu dhali doono lama yaqaano sooma waa majhuul beeca markaan soo marinay soo garan maysaan laakiin halkan jahaaladu dhib ma leh lanna caqdiga wasiyadu waa min cuquudi tabaruc cuquuda samafalka iyo tabaruca ku salaysani jahaaladu wax ma yeesho qararkuna wax ma yeelo cuquudda oo mucaawadada eh wax laysdhaafsanayo taasaa jahaalada iyo qararku saameeya amaa juhuudda samafalka ee ixsaanka ah ayada waxa weeye jahaaladu wax ma yeesho leanna asalahaanba waa samafal muran iyo doodii kama dhalato soo ma <clears throat> ayb <clears throat> bilmacluumi la dardaarmo shay la og yahay walmajhuuli iyo shay aan la ogeyn labadaba walmawjuudi la dardaarmo mid jooga walmacduumi iyo mid aan mid lala'yahayba mid markaa jooga inaad dardaarmato tidhaahdo boqolkan shilin ama beertan ama gurigan ama macduum markaa aan jirinba beertayda waxaa sanadka soo socda ka gu'i doona wax hadda jooga maasama waa macduum wax jiraba maa beertayda waxa ka gu'i doona sanadka soo socda ee ayaan kuu dardaarmay waa macduum waa bannaanta laa baas ayib fain zaada hadduu ziyaado dheh muxuu yidhi wa hiya iyadu wasiyadii dardaarankii min aului ulukiibay ka mid tahay maxaa u bannaanaa ruuxa dardaarmaya xoolihiisa saddex meelood meel buu dardaarmi karaa soo ma ayib dardaaranka noocaasee marka uu dardaarmay ulukii uu xaqa u lahaa unbaa laga bixinaya saddex meelood meel ka badan ma dardaarmi karo yani xaq umuu lahaa inuu bixiyo hadduu dardaarmo maxaa dhacaya marka fa in zaada hadduu ka ziyaado wixii uu dardaarmay hadday ka siyaado ulukii hadday ka ziyaado oo wax ka badan uu dardaarmo waqafa wuu istaagayaa wax ziyaadadii calaa ijaazati alwarasati dadka dhaxal kale ogolaanshahooda iyo socodsiintooda iyo fulintooda ayay ku istaagaysaa waxay ku xidhmaysaa dadka dhaxal kale inay socodsiiyaan oy ogolaadaan idankooda wixii uludka ka siyaasa hadday diidaan ayagaa xaqa leh hadday ogolaadaanna siduu dardaarmay bay ku wadi karaanoo iyagaa markaa xaqoodii ka tanaasulay oo wax sadaqaysanaya ayib in zaada hadduu ka siyaado cala ului wey manaa waqafa wuu istaagayaa fulintiisu calaa ijaazati alwarasati dadka dhaxalka leh ogolaanshahooda iyo fulintooda ayuu ku istaagayaa oo ku xidhan yaha wey walaa tajuusu ma bannaana alwasiyatu dardaarankii ma bannaana liwaariin loo dardaarmo ruux dhaxalka wax ku leh ayb ilaa an yujiizahaa inay banneeyaan mooye ilaa an yujiizahaa inay iyadana socodsiiyaan oy fuliyaan mooye oy idmaan mooye baaqi lwarasati yacni dadka dhaxal kale inta soo hadhay inay ogolaadaan mooye bimacnaa dardaaran waxaa iskale wax loo dardaarmi karaa cidaan dhaxalkaa wax ku lahayn hadduu u dardaarmo cid dhaxalka wax ku leh dardaarankaasi fuli maayo laa wasiyata laa wasiyata liwaari ayib ayib wuuba u dardaarmayba dardaarankaasina wuxuu ku xidhan yahay in ay ogolaadaan dadka dhaxal kale isagii marka laga reebo ruuxii wax loo dardaarmay intooda kale inay ogolaadaan soo ma maala wiilkiisa gabadhiisuu wax u dardaarmay caruur kaleoo dhaxashana wuu leeyahay xaasas buu leeyahay dadka kale dhaxal kale hadday oggolaadaan oo yidhaahdaan waa annagana waa u oggolahay ha la siiyo ayaga xaqoodii oy siiyeen waayo waa tanaasul markaa hadday diidaan waa la diiday dardaarankaasi ma soconaya walaa tajuusu ma bannaana alwasiyatu dardaaran liwaariin loo dardaarmo ruux dhaxalka wax ku leh ilaa an yujiizaha wasiyadaa iyo dardaarankaasi in ay waafaqaan oy socodsiiyaan oy fuliyaan mooye baaqi lwarasati dadka dhaxal kale intoodii kale ka loo dardaarmayo inta kale inay iyagu ogolaadaan oy fuliyaan mooye oy raalli ku noqdaan ayb watasixu way asaxaysaa alwasiyatu dardaarankii waa asaxayaa min kulli baaliqin min kulli baaliqin ruux kastoo qaangaadha ayuu ka asaxayaa caaqilin oo caqli leh ayib ruuxa dardaarmayaaye waa inuu qaangaadh yahay ilmo yar dardaarankiisu ma socdo caqil waa inuu yaho ruux majnuuno waalan ama muqma calayhi ah dardaarankiisu socon maayo likulli mutamallakin Ah, likulli mutamallikin dhe mid kasta oo wax milkinaya loo dardaarmo cidda wax loo dardaarmayo ee wax la siinaya waa inay tahay cid wax milkin karta a haddii uusan cid wax milkin karta ahayn dardaarankaasi ma soconayo haddaad tidhahdo maalan beertan waxaan u dardaarmay faraskayga farasku ma mulkiya maya waxa cajiiba ah culimmadu waayahaasi faras iyo daabad iyo wax lama milkisin jirin laakiin hadda waxaa soo baxday in ay wax loo dardaarmo soo ma waddamada reer galbeedka eygu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha wax milkiya sida ilmahoo kale wa hadduu ruuxu dhinto ninka xoolaha leh xoolaha wuxuu u dardaarmi karaa eygiisa shirkado dhan baaba jiraba oo eydaasi xoolaha u haysa oo looba sameeyeyba marka ey wax mulkin kara maya dardaarankaasi ma asaxayo likulli mutamallikin mid kastoo wax milkin kara ayaa loo dardaarmi waayo hadduusan waxba milkin karaynin oo dimo wax ku milkiya uusan lahayn wa fii sabiili illaahi baayaa lagu dardaarmi ilaahay jidkiisa caza watacaala korahay fii sabiili illaahidaasi yacni ilaahay jidkiisaan u dardaarmay xoolahan hadduu ruuxu yidhaahdo waxay leeyihiin markaa xoolahaasi waxaa lagu sarfinayaa ya jihaadka iyo husaada ciidamada iyo jihaadka sharcigaaba loo sarfinaya wa tasixu way asaxaysaa alwasiyatu dardaarankii wuu asaxaya haa tanina waxa weeyaan waa dardaaranka aad ruux u dardaarantood u xil saarato wixii xooleed ka tagtay iyo dadka tabarta daraneed ka tagtay caruurtaada xoola haddaad ka tagtay xuquuqaad ka tagtay baad u dardaarantay inuu mas-uulkaaga noqdo hayo ruuxa xilka noocaasoo kale loo dardaarmi karo yuu yahay taasuu tilmaamaya wa tasixu way ansaxaysaa alwasiyatu dardaarankii ilaa man cid loo dardaarmo ijtamacad ay kulantay fiihi dhexdiisa ay ku kulantay hamsu khisaalin shan arrimood shan khaslo ruux ay ku kulanto laga helay ayaa loo dardaarmaayoo dardaaran looga taga oo la yidhaahdaa hawshaas mas-uul iiga noqo gabdhahayga guurintoodaan kuu dardaarmay carruurtayda korintoodan kuu dardaarmay saas way wasigaasi dardaarankaa looga tegay xataa qaraabada kale isagaa ka awood badan markaa ah, ninku hadduu yidhaahdo dardaaran ka tago oo yidhaahdo gabdhahayga haddii aan dhinto guurintooda waxaan uga tegay hebel baa yaan ula dardaarmay gabdhahaasi xigtadoodii kale ninka loo dardaarmay baa ka awood badan saas manaa leanna muxuu haystaa awooddii ruuxii dhintay buu macnaha markaa ku fadhiya marka yuu yahay ruuxa noocaase loo dardaarmayo dardaarmka waxaas la siin kara shuruuddiisa waxa weye shan khasla in laga helo alislaamu islaamnimo kow walbuluuqu gaangaad walcaqlu waa inuu ruux caqli leeyahay waalxuriyatu waa inuu ruux xora yahay uusan addoon ahayn waalamaanatu iyo ammaano ruux ammaano leh oo diin leh oo akhlaaq leh oo cadaalad leh waa inuu yahay ayb kitaabu nikaaxi buu kitaab u yahay iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii ku saabsanoo min alaxkaami axkaam iyo walqadaaya ah annikaaxu guurkii mustaxabun waa mid la sunneeyey liman yaxtaaju baa loo sunneeyey ciddii u baahan ilayhi guurka u baahan ruuxu in la guursado rag iyo dumarku doonay ha noqdee waa sunno yaa loo sunneeyaa ciddii markaa u baahan attaa'iqu lahu baa la dhaha ruuxa markaas baahi u qaba oo eh, muxuu ahaayey inuu shahwo guto ayay baahi u haysaa ayb ama markaa haysu baqo ama yuusan isu baqin wayajuusu waa yahay axkaamta shantaa bay ku dareeriyaano mar waxay yidhahdaan xaaraam buu noqdaa mar waajib buu noqdaa mar mustaxab buu noqdaa mar makruuh buu noqdaa mar shanta axkaamtay ku dareeriyaan xaalado kala gedisan waay dadkaa duruufahoodu kala duwan yihin ayb ah, wayajuusu waa bannaan yahay waxaa u bannaan lilxuri ninka xortaa waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo bayna arbacati xaraa'ira afar dumaroo xor ah inuu kulmiyo oo xadhig ku kulmiyo oo ay xaasas hal mar u wada noqdaan baa u bannaan afar ka badan maya manaa waulaaa warubac ah, iyo xadiidkii khaylaan walilcabdi addoonkana waxaa u sugnaad u bannaan inuu isaguna an yajmaca inuu kulmiyo bayna natayni laba xaas inuu kulmiyaa u bannaan addoonkuna laba xaas basuu yeelan karaa leanna waa xorkan niskii waa waxaa taa ka baxsan imaada yaani waxaa jira waxaan tiro lahaynoo yaani addoommada addoommada macnaha iyagu tiro male xaasaska xorta ah ee uu ninku guursan karo waxa looga hadlayaa addoommuu yeelan karaa aan tiro lahayn iyaga waxaa tirada go'an leh waa waa dumarkaad guursan karto xorta ayib addoommadu macnaha guur maa addoommada iyo lahaanshaha aad leedahay baad ku xaasaysan kartaa macnaha oo waataan soo marnay umulwalad bay iska noqotay ilmo yeelatana ayib walaa yankixu ma guursanayo alxuru ninka xortiihi amatan addoon ma guursanayo ilaa bishartayni laba sharti mooye ninka xorti inuu addoon guursado xaas ka dhigto uma bannaana ilaa laba sharti in la helo mooye addoontu isaguu leeyahay lagama hadlayo tiisa maaha waa tun nin kale leeyahay inuu guursado inuu addoon soo guursado ma bannaana ilaa laba sharti mooye shardiga koowaad waxa weeye waa cadamu sadaaqi alxura haweenayda xorta a meherkeedii inuu waayo guur buu rabaa hadduu haweeney xor a guursan lahaa kharashkeedii iyo meherkeedii ma heli karo taa waa sharti inuu waayo wuxuu ku guursado haweeney xor ah iyo meherkeedii shardiga labaadna waxa wa khawfulcanat inuu zino ka baqo lafihiisa hadduu zino uga baqo dumarkii xorta ahaana kharashuu ku guursado uusan hayn labadaa markay dhacdo waxaa u bannaan inuu addoon guursado markaas ayib waata suurat nisa lagaga hadlay waman lam yastatic minkum awlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati ilaa ilahay ka yidhaahdo dalika liman khashiya alcanata minkum ciddii zina ka baqaysa yaa loo ogol yahay inuu addoontaa guursado ayib maxaa loo diidaadiidayaa guursiga addoommada calashaani marka haddaad addoonta guursato ilmo dhasho ilmahaasi addoon buu noqonaya leanna ilmuhu addoonnimada iyo xornimada xagga hooyuu ka raacaa hooyadii hadday addoon tahay ilmuhu addoon buu noqonaa aabbihiiba xor ha ahaaday sidaadii ilmahaagii dhiig laga abuuray biyahaaga laga abuuray inuu addoon noqdo oo nin sayida iska yeesho ya ha samaynin meeshaa biyahaaga habgelinin haddaase lafahaaga u yaabto meel kalood ku warwareegta aad weyd intaad zinaysan lahayd muxuu aha iska farsame marka soomaali waadani kugu qabatay saasaa loo banaynaya ayb wa nadaru rajuli ninka fiirintiisa ila almar'ati haweeneyda uu fiiriyo calaa sabcati adrubin toddoba nooc waay maadaama guur laga hadlayo guurka waxyaalaha ka horreeya waxaa ka mid ah ee aragga cidda isguursanaysa inay is aragto ayb iyo fiirada fiiradiibuu marka axkaamteedii galay qaar nikaax ku saabsan iyo qaar ku saabsanayn ayb marka toddoba nooc bay u qaybsantaa fiirada dumarka la fiiriyo axaduhaa midda hore waxa weeye nadaruhu ninka fiirintiisa ilaa ajnabiyatin haweeney ajnabiyada uu fiiriyo liqayri xaajatin baahila'aan iyo danla'aanna uu iska fiiriyo wax xaaje ah isagoon ka lahayn inuu iska daawado fahayru jaa'izinkaasi ma bannaana waa midda qur-aanku diiday waqul lilmu'miniina yaqudu min absaarihim sooma iyo qul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wax dan ah yani kaama gelinoo danta laga hadlayo waxa weeye shahwo mooyaane laakiin xaajo ama guursa a ah kaama gelin xaajo ganacsi idin dhex maraya kaama gelin markhaati kaama gelin xaajo sharciga oo keenaysa fiiradaada ma jirto waad iska daawanaysaayo xoogaa damac baa isaga kaa jira ayib markaasi ama shahwa kaa haysa ama yase kaa haynin ma bannaana taas waaani fiirada labaadi waxa weeye nadaruhu ninka fiirintiisa uu fiiriyo ilaa zawjatii xaaskiisa uu fiiriyo haweenaydannaagtiisa jidhkeeda aw amatihi ama addoontiisa uu fiiriyo ama addoontaada ama xaaskaaga inaad jidhkeeda fiiriso fayajuusu waa bannaan yahay fiiradaas fayajuusu waxaa bannaan an yandura inuu fiiriyo xaaska iyo addoonta inuu ka fiiriyo ilaa maa cada alfarja wixii ka soo hadhay xubinka taranka oo minhumaa labadooda ka ahaaday yacni xaaskaaga jidhkeedao dhan baad fiirin kartaa xubinka taranka waxaanka ah addoontaada jidhkeedao dhan baad fiirin kartaa xubinka taranka waxaanka ah oo xubinka taranka maxaad u diideen in la fiiriyo su-aal waay soo ma ha waxay leeyihiin xadiid baa jira caaisha ay leedahay nebiga sal alla alay wasalam ma aanan arkin isaguna ima arkin xadiiskaasi waa daciif xadiis kalaa dhahaya yacni xubnaha tarankoo la fiiriyo indhala-aan baa laga qaadaa isaguna wax jira maaha ma garat bal axaadiisa saxiixa waxay tusaysaa inaysan wax dhiba lahayn waa nebigu lahaa ustur cawrataka ilaa min zawjika ow ma malakat yamiinuka cawradaada ka astur ilaa xaaskaaga iyo addoontaada mooye marka cala saxiix waxa weeyaan xagga daliilka marka la fiiriyo wax karaahaa kuma jirto laakiin masalada ijtihaadaanba xadiistaas daciifkaabaa wa lagu salsalayay ayb waaliu ka saddexaadi waxa weeye nadaruhu fiirintiisa ilaa dawaati maxaarimihi dumarka maxramka u saaxiibkaa dumarka maxramka u saaxiibka ee uusan marna geyin ama nasab ama nuugmo ama aan u tegi doonaa ama meahe xididnimo dumarka maxaarimtiisa inuu fiiriyo aw amase amatii ama addoontiisa inuu fiiriyo almusawajati ee la guuriyey addoontiisao laakiin nin kale uu qabo inuu fiiriyo qybtwaa qaybtaa fayajuusu waa bannaan tahay taasi fii cadaa wixii ka soo hadhay maa bayna asurati waalrukba wixii lowga iyo xudunta inta u dhaxaysa wixii ka soo hadhay ayaa bannaan oo ninku ka fiirin karaa maxaarimtu bimacnaa waxa weeyaan waa hooyadaa waa walaalaha gabdhahaad walaalaha tihiin waa eedada waa habaryartaa waa dadkaa aadan geeyin waay sooma ama addoontaada nin kale qabo wixii xudunta iyo udhaxeeyay leeyihiin iyo labada low waa cawradii muqalladada ahayd wa intaa waxaan ka ahayn jirkooda inaad fiiriso dhib male bay leeyihin ayib okay waxayse leeyihiin waxaa shardi a markaa isaga ah min hayri shahwa waa inuusan markaa dareen meesha ku jira hadduu dareen meesha soo galo xaaraan bay markaa noqon bay leeyihi laakiin dabiici waxaa ah dadka noocaasoo kalea inuusan dareenba kuu qabadhinba allahuma inaad si unu aafaysan tahay mooye <laughs> le nin baaba moogta ibtixaanka haysta gabadhiisa laga kari waayaa moogta ayb waraabicu ka afraadi waxa weeye fiirada afraadi annadaru fiirin liajli nnikaaxi guur dartii uu u fiiriyo haweeney ajnabi kaa inuu ninku fiiriyo oo dantiisuna ay tahay inuu guursado guur dartii uu fiirinayo fayajuusu waa bannaan yahay fiiradaasi waa bannaan tahay ila alwajhi fayajuusu waa bannaan tahay ila alwajhi waalkafayn wejiga iyo labada kaf in laga fiiriyaa markaa bannaan yajuusu waa bannaan yahay annadaru ila alwajhi waalkafayn marka waxaa u bannaan haweenaada guur ka damacsan tahay inaad wejigeeda fiiriso gacmaha kafka horena aad fiiriso wejiguna waxay leeyihin waa quruxdii kafkuna jidhka iyo hilibkiisuu tilmaamaya soo ma kubabka kubabka iyo muxuu ahaay ayagana waxay kaaga filan tahay inaad muxuu ahaay meeshaana qiyaas baad ka qaadan wejiguna waa quruxdii bay leeyihin khalaas wax kale looma baahno ayib axaadiid fara badan baa ku aroortay masalada iyada ah oo nebigu amray sal alla alay wasalam jawaas ma ahe bal waa sunno waa sunno in la fiiriyo marka la isguursanayo maqsuudkuna waxa weeyaan siduu nebigu sheegey sal lla alay wasalam inaad wada joogtaan oo isdaa'imtaan bay u dhowdahay yani waxa weeyaan in raalli laysku noqdo laysku qanco intaan caqdigu dhicin waxay ku imaan kartaa in la is arko sooma is-araggaas iyo isku qancidaasa waxay keenaysaa gurigu inuu sii wada jiro soo ma laakiin dadaan iskarkinba hadday qoorta isu galaan habeenkii marka guriga laysugu tago nin walba siduu moodahay si aanayn soo baxa ya haddii la wada joogana kadeed haddii la kala tagana kadeed taasaa laga taxadaraya marka ayib axaadiis fara badan baa masaladaana ku aroortay axaadiistu marka ma sheegin ayagu meesha laga fiirinayo haweenayda <clears throat> ma aynan sheegin fiiriya ma iska soo fiirisay kac soo fiiri intaan baa ku soo aroortay laakiin wejiga iyo kafaynka keliya in laga fiirin karayo waa madhabuljumhuur wa shaaficiyadu ka mid yihiin ayb wlhaamisu ka shanaadi waxa weeye <clears throat> fiirada mideeda shanaad annadaru wey fiirin haweenayda in la fiiriyo lilmudaawaati loo fiiriyo daaweyn darteed loo fiiriyo waa dhakhtarkii oo wuu daaweynaya wuu toobayaa maalan wuu dildilayaa maalan yani waxa weeye jidhkeedii inuu fiiriyo ka maarmi waayo xataa xubinka tarankay leeyahay hadday dantu kaliifto caafimaadahaan looga maarmi waayo jidhka meelaan la fiirin karin ma fayajuusu waa bannaaya markaa ila almawaadici meelihii in laga firiyaa markaa bannaan yajuusu nadaru fiirintii waa bannaan tahay ila almawaadici meelihii la fiiriyo allatii meelahaasoo yaxtaaju uu u baahan yahay ilayha iyada meesha marka ninka daaweynaya dhakhtarku u baahan yahoo dhan ayuu markaa ka fiirin karaa jidka iyadoon la kala qaadin ayb bimacnaa asalahaanteeda dumarka dumar baa daaweeya raggana rag baa daaweeya laakiin waxaa dhici karta in loo waayo haweeney takhasuskaa leh oo daaweyn karta ring baa daaweyn kara markaa markaa way markay leeyihiin meesha uun taqriiban loo baahan yahay basuu ka fiirina laba arrimoodbu marka waa lagu xidhayaa horta meeshaa inuusan gudbin fiiradiisu gabadha gacantaa laga haya maalan halkanaa laga hayaa markaasuu le ilaa garabka bannee addaruuratu qadar biqadariha alxaajatu qadar biqadariha maxaad ilaa garabka uga baahantay ya lugtal hooye hoosaa laga hayaa markaasuu ilaa bawdada bannee leeyahy oo bawdadeeda maxaa kaa gala adiga inta meesha uun baahidu ka jirto intaasaa loo ogolaya dhakhtarku inuu fiiriyo ee markaasi laga maarmi waayo meeshay dooni ba ha talabaad waxay leeyihiin marka uu fiirinayo waa inuu la joogo maxram ama haweenay kale ay la joogto maxaa laga cararayaa khalwaa laga cararaya ah, dhakhtarkii iyada keligeed markay isku keliyaystaan oo dhakhtarku soo bini aadan maaha ya wixii rag ku jira inbaa ku jira mogta ah, meeshaasaa marka laga baqaya saas weya ayib wasaadisu qodobka lixaadi waxa weeye wasaadisu fiirada lixaadi waxa weeye annadaru fiirin lishahaadati loo fiiriyo markhaati fur dartii aw lilmucaamalati ama mucaamalo idin dhex martay darteed loo fiiriyo shahaadadu waxa weeyaan yani yani waxaad rabtaa berri inaad riixan markhaati ku noqoto markhaatigii baad xambaaraysaa ama markhaatigii baad gudanaysaa maxkamadda horteeda ruuxani inuu yahay ruuxii aad keesku ku saabsanaa inuu yahay berri markaad ku markhaati furayso markaad markhaatiga qaadaysa waa inaad aragto berri markii la keeno maxkamaddii laysla yimaadana asagii inuu yahay waa inaad wejigeeda aragto soo maa marka waxa way lishahaadati markhaati fur dartii in loo fiiriyo walilmucaamalati oo kale in loo fiiriyo waxbaad kala gadanaysaan ruuxa wax kaa iibsanaya eed wax kala gadanaysaan waa kee waa heble inuu yahay soo ma haddii wejiga lagu databa ood garan weyda wuxuu ruuxu yahayba soo ma waxbaa meeshaa ka imaan karay marka taana waa loo fiirin karaya fayajuusu waa bannaaya marka annadaru fiirin ila alwajhi wejiga la fiiriyo khaasatan oo keliya wejiga keliya markaa laga fiirin karaa maxaa yeelay markhaati furkuna wejiganbuu ku saabsan yahay jidhka intiisa kale shaqo kuma leh wakadalika mucaamalada idin dhex maraysana wejigaa ku filan meelo kale maxaad kasii dooni way marka oo ishu kasii doonaysa ayib wasaabicu fiirada toddobaadi waxa weeye annadaru fiirin ila alamati addoonta la fiiriyo cinda ibtiyaacihaa marka la iibsanayo nidaamkan addoommada ee kutubta inta aad arkaysaane ku dhex jira uun waa nidaam jiray qur-aanka iyo sunnaduna aada axkaamtooda uga hadleen laakiin hadda taqriiban caalamka badankay kama jiro laakiin axkaamta jirta way macnaha marka addoommadu waa la kala iibsan jiray addoontii markaad barabto inaad iibsato badeec ahaan way markaa markaad iibsanayso waad fiirin kartaa markaa ayb annadaru ila alamati addoontoo la fiiriyo cinda ibtiyaaciha marka la iibsanayo ka toddobaadkaa wey fayajuusu waa bannaan yahay marka nadarkaasi ila almawaadici in la fiiriyaa bannaan meelihii allatii taasoo yaxtaaju u baahan yaxtaaju uu u baahan yahay ninka iibsanayaa ilaa taqliibihaa gadgadinteeda uu u baahan yahay meele waxaa jira addoommada marka la iibsanayo si gooni ah waa badeec ahaan mogtahay si gooniya ah in aad uga fiiriso oo la gedgediyo u baahan sida maalan eh, neef xoolaha markaad iibsanayso intaad isdul taagto soo meele ka taataaban maysid oo ka tuutuujin maysid ya marka haddii u baahdo adoon addoontan la gadanayo in uu meelo uu ka fiiriyo ama laga rogrogo meelahaasi uga baahan tahay wuu fiirin karaa wey macnaha ayib laakiin waxay leeyihiin waa wixii udhaxeeya wixii aan ahayn xudunta iyo labada low inta udhaxaysa iyaga lagama fiirin karo waa cawradii muqalladada ahayd soo ma inta kaleun baa laga hadlaya ayib faslun walaa yasixu ma asaxayo caqdu nikaaxi guurka caqdigiisu ma asaxayo ilaa biwaliyin weli mooyaane wa shaahiday cadlin iyo laba markhaatiyoo caadiliina mooye halkan wuxuu ka gudagalay nikaaxa arkaantiisa tiirarka asaasiga ee guurku la'aantood uusan asaxaynin buu ka galay tiirka koobaadi waxa weeye waa in weli la helo weli waa inuu gabadha guuriyo ama weliga wakiilkiisii isagu u idmaday waa inuu guuriyo ama weliga booskiisa cid taaganoo xaakim iyo qaadi ah waa inuu guuriyo saddexdaa mid waa ayib markii weliga la waayo ama maqnaansho uu maqnaado ama gabadha intuu xanibaba guurinteeda uu diido ama uu xarmanayahoo xaj iyo cumro uu jiro gabadhiina guurkeedii loo baahday isaguna uusan guurin karin leanna waa xarman yahay xaaladahaasoo kale qaadigaa la wareegaya xaakimkaa la wareegaya marka saddexdaa waa ama waa inuu weligu guuriyo ama cid isaga wakiilka uu dirsaday waa inuu guuriyo ama waa inuu xaakimka iyo qaadigu guuriyo intaasaa madhabka shaaficigu yaqaanaa xaadiista nebiga sal lla alay waslam baa sidaa ku cad laa nikaaxa ilaa biwaliyin iyo xadiidkii caaisha haweenaydii guursata welila-aan nikaaxeeda waxba kama jira iyo wahaakada masaladaasi sidaasay madhabka shaaficiga kutubtiisa imaamka kutubtiisana saasay ugu caddahay kutubta madhabkaee muctabarka ana saasay nasan ugu caddahay yacni umka shaafici iyo risaaladiisa labadaba wuu ku qeexay nikaaxu welilaan uusan asaxayn kutubta madhabkae mukhtasarka ilaa kuwa mudawalkaana saasuu uga cadya weliga hadduu maqnaadana oo ay dhacda inuu maqnaadana siday fardiyeen waxay leeyihiin weligii isaga ku xigay u wareegi mayse xaakimkay u wareegaysaabay qabeen shaaficiyadu ah, xaakimka ama qaadiga xaakimka ayaa la yidhaahdaa muslimiinta meeshaa jooga ninka mas-uulka u abaa xaakim la yidhahda cid gooni uu ugu xilsaarayoo qaadi ah oo isagu hawlaha u xilsaaran hadduu jirana asagaa qabanaya sida innaga kenya oo kale soo qudaad ma lihi soo qudaadm qudaaddaa booskaa gelaysa macnaha sidaas weyaan waxaan meesha ku jirin gabadh layska guursanahayo oo laleeyahay waa la meher xaday ya weli ma guurinin wakiilkiisii ma guurinin xaakim iyo qaadi ma guurinin madhabka shaaficiguma qabo waxaan iyadana meesha ku jirin gabadh weligeedii joogo inta lagala hoos baxo waa la masaafaynaa la yidhahdo meelahaa la geeyo wadaad meelahaa ku dhuumanahay loo geeyo wadaad meelahaa jooga la yidhaahdo waa la kaxaystay meheri ayadana madhabka shaaficiga ka mid maaha wadaadadii madhab shaaficiya meeshaa u tiiriyeyna waa ku khaldameen mas'alada waxaa fardiyey muta'ahiriin rag ahoo xawaashi meela hoos hoose waqiila ku qoray baa jira waqiila waxaa la yidhi yaa yidhi waa su-aasha ugu muhimsan waqiila waxaa la yidhi idaa uyiba alwaliyu culimmadu waxay fardiyeen idaa haaba alwaliyu weligu hadduu maqnaado wadaaddaa yimidoo markaase waxoogaa waxay ka jeexeen oo ka dhambaleen haddii la maqnaysiiyo oo waqiila waay ah. halkaasaa ninkii wadaadaa kala qiilbaxay markaasuuba hal masaafo la yidhahdo keenay madhabka shaaficiga ninkii masaafo u tiiriyey ma yaqaano madhabka shaaficiga ama waa ku been abuurta leanna si cadbu madhabku kutubtiisa muctabarka masaladu ugu cadday weli la'aan ma asaxayo ayb ila biwaliyin wa shaahiday cadlin iyo laba marhaati <clears throat> laba marhaati oo caadiliin ah wayaftaqiru wuxuu u baahan yahay alwaliyu weligii wuxuu u baahan yahay washaahidaani iyo labadii markhaati ilaa sitti sharaa'ita lix shardi bay u baahan yihiin yaa weli noqonaya yaase markhaati noqon karaya lix shardi baa loo baahanya ruuxaasi looga baahanya shardiga koowaadi waxa weeye <clears throat> alislaamu waa inuu muslim yahay gaal gabadh muslimada weli uma noqon karo dee gabadhu muslimad tahay aabbaheena gaal yahay walciyaadu billaah waxaa guurinaya qaadigaa guurinaya ee aabbaheedka gaalkaa laga raadin maayo walbuluuqu baa shardiya qaangaadh oo ilma aan qaan qaangaanin wax ma goorin karo markhaatina ma galo <clears throat> walcaqlu iyo caqli hadduu caqli la'aan yaho maankuba ka maqan yahay waxna ma guurin karo markhaatina ma galo walxuriyatu iyo xuriyad waa inuu xor yahay hadduu ruuxa addoon yahay markaasi wilaaye ma leh waaldukuuratu iyo labnimo hadday dumar tahay ayaduna wax ma guurin karto markhaatina ma noqon karto marhaatiga macnaha waxa way guurinta waa laga hadlaya waalcadaalatu iyo cadaalad ruuxaasi waa inuu yahay ruux dembiyada waaweyn ka fog kuwa badan kuwa yaryarka ana aan daa'im laazimin waxyaalaha xushmadda dile ee xishoodarradaana inuu isaga tago ruux noocaasa caadilkaasa la dhaha ilaa annahu ilaa annahu laa looma baahna laa yaftaqiru uma baahna nikaaxu dimiyati haweenayda dimiyadda ehe gaasha ah guurinteedu uma baahna ilaa islaami lwaliyi weliga islaamnimadiisa uma baahna bimacnaa wuxuu soo reebayaa ilaa laakiinse wey warkii baynu ku noqone oo arrintii waxaynu dib ugu laabanaynaa soo islaamnimo ma dheh weligu waa inuu islaam yahay haddii waxa la guurinayo ay dimiyo tahay dimiyaddu waa haweenayda gaasha ah ee cahdiga iyo ballanka ku joogta dalkeenna yacni waa raciyada dalka ku nool dowladda muslimka hoos joogta ya jizyada laga qaado raciyadda ka mida mujtamaca bay ka mid yihiin soo ma dadka noocaasoo kalea dimiyiin la yidhaahdaa cahdi bay ku joogaan wada noolaansho dalkayna ka tirsan yihiin ta noocaasoo gabadh noocaas haddii la guurinayo iyada cidda guurinaysaa wuxuu noqonayaa aabbaheedii gaalka ahaa leanna iyadaa gaala soo ma ha iyadaa gaala ayib taa uma baahna marka cadaalad uma baahna odaygu inuu caadil yahay lanna waaba gaale see caadil ku noqona ila laakinse anahu amar yashani laa yaftaqir uma baahna yani xaggi hore laga soo reebaya laa yaftaqiru uma baahna nikaaxu dimiyati haweenayda dimiyada ah guurinteedu ilaa islaami alwaliyi weliga islaamnimadiisa uma baahna weligu inuu muslim yahay uma baahna guurkaasi ayib walaa nikaaxu lmati addoonta guurinteeduna uma baahna ilaa cadaalati sayidi sayidku inuu caadil yahay addoon baa la guurinaya sayidkeedii baa guurinaya isaguna inuu caadil yahay uma baahna hadduu xataa faasiq yahay wuu guurin karaa leanna waxay leeyihiin sayidku wilaaye wax kuma guurinaya milkibu wax ku guurinaya addoontu waa xoolihiisii oo kale waa waa milkigiisa ee wilaaye ma aha wilaayadaa loo shartiyeeyaa cadaalad loo shartiyeeyaa ayib wa wla wulaati weliyada wاladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacd soyla ma dheh gaaladu iyagaa awliye isu ah midba midka kaluu weli u yahay ayb wawla lwulaati weliyada ka ugu mudan ka ugu dhow midka ugu xigaayay alabu aabbaha waay sooma dhin gabadhii weli la'aan guurkeedu ma asaxayo dadkan awliyadeeda ah ama wallaadeeda ahee qaraabadeeda ah say ugu kala sokeeyaanoo xaqa guurinteeda u kala leeyihin u kala mudan yihin sidaanuu u tartiibinaya marka wa awla lwulaati weliyada qaraabada ah kan ugu xigaayay ee loogu horumarinaya alabu aabbaha waa aabba intuu joogo gabadhaa wax guurin kara ma jiro walaalaheed ma guurin karaa cid ka shiisas dhaaf awowna ma guurin karo uma markaa kadibna aabbaha marka laga yimaado aljaddu waay awowga oo abul abi aabbaha aabbihii ah muxuu meeshaa ka saarayaa oo dhanka hooye ah isagu weli awliyada kuma jiro soo ma wullaat lumuurka kuma jiro ama awliya lumuur kuma jiro uma markaa kadib alakhu walaalkii baa soo raacaya oo lilabi waalummi aabba walaal oo labada dhinac uma waxaa ku xiga kadib alahu walaalkii oo lilabi aabba keliya uma kadibna ibnu lakhi walaalka wiilkiisa oo lilabi dhanka aabba ah walummi iyo hooyo walaalka wiilkiisa muxuu u yahay marka gabadha la guurina hmm? iyada eeddow ah iyada eeddow ah wiilkay eeddada u ahayd waay kaasaa markaa imaanaya isagaa guurinaya wiilkay eeddada u tahay aabbihiina ay labada dhinac walaalo ka yihiin kadibna waxaa ku xigaya midka dhanka aabba ay walaalaha ka yihiin ayib uma alibnu alakhi oo lilabi dhanka aabba keliya uma markaa kadibna alcammu adeerkii baa imaanaya uma kadibna ibnuhu adeerka wiilkiisa oy gabadha ilmaadeer yihiin soo ma yaa imaanaya calaa haada tartiibi tartiibkaa korkiisa xaaluu ahaa tartiibkee wey adeerka wa adeerka waxaa loo tartiibinaya iyagana alcammu liabin wa ummin yaa hor maray kadibna alcamu liabin baa ka dambaynaya ibnulcamka isagana ibnulcam liabin wa ummin baa hor maraya kadibna ibnulcam liabin cala hada tartiib saasuu ka wadaa macnaha ayb fain cudimad haddii la waayo alcasabaatu haddii casabooyinkii la waayo yani casabaadku waa qaraabada xagga nasabka ah haddii la waayo falmawlaa sayidkii baa markaa imaanaya almuctiqu oo xoreeyey ee xoreeyey addoonka addoon hadduu markaa yahay sayidkii xoreeyey baa markaas imaanayo halkaasi guurinaya manaa uma kadibna casabaatuhu baa ku xiga sayidka casabadiisii addoonkan la xoreeyey qaraabo xigto ah lama hayo sayidkii bay ku soo wareegi lahayd sayidkiina waa dhintay yaa guurinaya sayidka casabadiisii baa guurinaya oo iyaguna u tartiibsan ya sidii casabadii hore casabad maydka yani gabadha la guurinaya casabadeedu say u tartiibsanayd baa sayidka casabadiisana loo tartiibinaya aabbaa hormaraya yaa awowgaa ku xigaya wahaa kada uma markaa kadib waxaa imaanaya alxaakimu xaakimkii xilhayaha muslimiinta markaa imaanaya ah, waa goorma gabadha marka loo waayo ya marka weli loo waayo ama casabo ah ama sayid ah ama sayidka casabadiisii ah marka intaasoo dhan soo xidhanto xaakimkaa la wareegaya arrinkeeda xaakimkana waa muslimiinta meeshaa joogta ninka xilkooda haya sooma xataa hadday qabiil yihiin meesha degan qabiilka system buu leeyahy qabiilku soo oday ma leh qabiilka meeshaas degan haddaan dawladi meesha ka dhislan laakiin qabiil baa degan qabiilka odaygooda iyo suldaankooda baa gabadha guurinaya leanna isagaa xaakim meesha ka ah soo ma ah, sidaas weeyaan marka xataa dhulkaa bawaadida aheen nidaamyadu ka dhisnayn sistamkooda ninka u weyn baa guurinaya isagaa meesha xaakimka ah. haddii kii guud la helo haddii muxuu ahay qudaada la helo wahaakada waxaa la mida ah uu xaakimku guurinayaa marka gabadha weligeedu maqnaato sanada tilmaamayna wuu maqnaaday shaaficiyadu waxay qabaan meel hadduu jiro masaafatu qasrin ah ilaa siddeetan kilomitr meel gaadhaysa hadduu jiro in la raadiyo laysku dhibaba dhib laazim ma ahee qaadigaa loo geynaya xaakimkaa markaa guurinaya Ah. waa hadduu maqan yahay w haddii la maqnaysiiyo iyo masaafo maaha hadduu maqan yahay ama ma ahee haddii gabadhiiba uu guurka u diido idaa acdalahaa cadli hadduu ku sameeyo idaa acdalaha oo maalan waxa way gabadhii kufkeedii bay keensatay ama u yimid wuu u diiday haddana waawiga oo u diiday ama xooluu ku xidhayaa ama sibaaba wax ka yihi awoodda dhan baa lagala wareegayaa isagoo joogaa la buurinaa markaa laakiin yaa xukumaya oo awoodda kala wareegi kara ya qaadi ama xaakim baa kala wareegi saas ayb walaa yajuusu ma banaano an yusarixa inuu caddeeyo bikhibati muctadatin haweenay ciddo tirsanaysa shukaansigeeda ya iyo xudxudadeeda inuu caddeeyo ma bannaano khiba waxaa la yidhahda alkhiba waa wadahadalka dhexmara rag iyo dumarka ee isguursiga ku saabsan ya ama shukaansi dheh ama maxaa kaloo dhana ya xudasho waa loo yaqaanaa adugu af soomaaligu waa farbadaya sooma khidbadaasaa marka laba u qaybsantay bikasri اlkhaa yani khuba haddaad tidhaahdo waa khudbada jumcada waa hadalka dadka loo jeediye waay laakiin haddaad khidba dhahdood kha'da hoos dhigto marka wuxuu noqonayaa uun hadalka isguursiga ku saabsan wada hadalka isguursiga ku saabsan ayaa khidba la yidhahda laba mid buu noqonayaa marka hadalka aad kula hadlayso haweentan aad guurka ka rabto baa marna wuxuu noqdaa sariix noqda oo hadal cad ah marna wuxuu noqdaa ya tacriid sarbeeb buu noqdaa haweenka qaar waxaa jira marka aan sheeko guur sarbeeb iyo si catoona aan loogu sheegi karin qaarna sarbeeb basaa la ogolya qaarna war cad baa idin dhex mari karaa intaasay qaybsamaya masalahaasu ka hadlayaa marka walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu caddeeyo ninkii guurdoonka ahaa bikhibati muctadatin ama muctada haweenay ciddo tirsanaysa sukaansigeeda iyo sheekadeeda guur inuu caddeeyo si qayaxan uma bannaana muctadadu waxa weeyaan waa haweenay ciddo ku jirta ciddadaasi waxa weeyaan laba miday noqon kartaa ama waa laga dhintay oo ciddatulwafaad bay ku jirtaa ama waa la furayoo waxay ku jirtaa ciddatu nikaax bay ciddatu dalaaq bay ku jirtaa ciddadaa dalaaqa haddaba lasii kala qaadiyo ciddatu rajciya hadday tahay oo ciddadii lagu soo ceshan karay ninkii dalqadaa u laaban wuu soo ceshan karaa ama cidda baa'ina wayba dhalqadihii ka dhammaanee midday dooni ha noqoto ma bannaano inaad si cad uu ugu sheego guur oo yidhaahdo guur uu kala hadlo si cad midda iyada rajciyada ah ee ninka furay uu soo ceshan karo muddadiina aan weli dhammaysanin ayada sheeko guur sarbeeb iyo si catoona sheeko guur kalama hadli kartid sababtu maxay tahay haweentu intay ciddada rajciyada ku jirad waa xaas waxay la mid tahay oo kale nin xaaskii ood shukaansanayso kale waa marka taasina uma bannaana laakiin kuwa laga hadlayo waa midda baa'inada ah iyo midda laga dhintay kuwa laga dhintay ayib wayajuusu waxaa bannaan an yucarida inuu sarbeebo lahaa ayada inuu u sarbeebo waa markay baa'ina tahay alaaq baa'ina ama xiddatun ay ku jirto yani ciddatulwafaad ay ku jirto marka wuu sarbeebi karaa uma caddayn karo laakiin wuu sarbeebi karaa ayib sarbeebtu waxa weyaan inuu yani waxoogaa uu yaro kor marmaro ah, ruba raaqibin fiiki alla maxaa ninku raadinaya jira iska dheh ah, alla maxaa lagu doondoonaya mala haddaad ciddada ka baxdo dhul dhici mayse ah, yani waan ku guursanahayaa iyo aan isguursanay iyo maa warkaasi waa sariix lama ogola laakiin meelaha agagaarku warwareegi war waxle laga fahmi karo <laughs> ya waxle laga fahmi karo laakiin uusan caddaynayn taasaa la yidhaahdaa muxuu ahay sarbeebta taa waa loo ogolay wayankixuhaa wa an yankixaha inuu guursado baa u bannaan bacda inqidaa'i ciddatihaa ciddadeedu dhammaanshaheeda kadib ciddadu markay u dhammaatana wuu guursan ciddada dhexeeda ilan xadhigba ma qabto soo ma ayib aayadda fii suurati albaqara ku jirtaa lagaga hadla laa junaxa calaykum fima caradtum bihi min khiطbati الnisaءi aw aknantum fi anfusikum calima allahu anakum satadkuruunahuna walakin la tuwaaciduuhuna sira ila an taquluu qowla macruufa wla taczimuu cuqdaة الnikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajalah ilaa ay ciddada dhammaysato guur laha guntina yani guur maba asaxaya ayb wاnnisaau dumarkii calaa darbayni waa laba nooc ha marka laga fiiriyo ma la qasbi karaa guurka ma lagu qasbi karaa dumarka mise maya dhankaa marka laga fiiriyo dumarku laba qaybood bay noqonayaan hayibaatin dumar horay loo guursaday dumar garoob ah wa abkaar iyo dumar aan weli la guursanin bikrooyina labadaasay noqonayaan falbikru gabadha bikradiihi gabadha bikrada ah yajuusu waxaa bannaan lilabi aabbaha iyo waljaddi awowga ijbaaruhaa inay qasbaan baa u bannaan cala nikaaxi guurka inay ku qasbaan gabadha bikrada ah waa gabadha ayna weli nin kulmin xataa haddayn bikaaradeedii aan looba abuurinba bikaaraba loomaba abuurinba laakiin wax nina mayna is arkin waa bikaara loola dhaqmaya ama ma ahee bakaaradeedu waxay ku baaba'day oo ku zuushay waxaan galmo ahayn waxyaalaha zuuriya waxaa ka mida bay leeyihin culimmadu sheegayaan maalan muxuu ahaay hadday dhacdo ama booddo oo kale waa dhici karta inay bikaaradu jabto waxaa dhici kartoo kale maalan in dhiigga caadada kulaylkiis ba marmarka qaarkood bikaarada jabiya marka bikaarada waxaa laga wadaa hadda waa gabadha aan weli wax nin ah aysan kulmin taasaa bakaarada laga wadaa taa iyada aabbaheed wuu qasbi karaa awowgeedna wuu qasbi karaa guur wuu ku qasbi karaa bay leeyihin wuu ka qasbi karaada waxay ka wadaan wuu guurin karaa isagoon idan siin idan aan iyada ka helin ah, waxay u daliishanayaan muxuu ahaaye caaisha nebigu sal lla alay waslam wuxuu guursaday iyadoo meeqa jirta lix sano soo ma gabadh lix sano jirta idanba male soo ma abubakar baa iska guuriyey saasay leeyihin taa iyo xadiis kaliya waxbay daliishanayaan ayib doodaasi culimmada madhabka dhexdoodana waa taallaa fuqaha kalena waa kala muransan yihin gabdhaha yarirka ah guurka ma iyagoon idan la weydiinin ma la guurin karaa lakiin xataa shaaficiyadu waxay leeyihin wuu guurin karaa idankeeda la'aanti laakiin shuruud bay udhigayaan shuruudda waxaa ka mid a ah, horta aabbiyi awow waa inuu yihi walaal warkiisa iska daa kow talabaad waxay leeyiin waxaa shuruud ah gabadha iyo weligeeda waa inaysan cadaawadi ka dhaxayn haddii gabadha iyo aabbaheed ama awogeed cadaawadi ka dhaxayso idan la'aan ma guurin karo soo shardi maa shardiga labaadi waxay leeyihiin ninka loo guurinayo iyo gabadha waa inaysan iyadana cadaawadi ka dhaxayn ninka loo guurinayo uu u guurinayo waa inuu yahay nin heli kara masruufkeeda iyo meherkeeda waa inuu yahay nin awoodi karoo dhaqi kara gabadha waa inuu yahay ta kale waxay leeyihiin meherka gabadha lagu meherinayo waa inuu yahay gabdhaha iyadoo kalea ah waxa lagu meheriyo soo maa lacagta lagu meherinayo waa inay lacagta beledka tahay shuruudo noocaasay u dhigayaan saas way macnaha waa inuusan u guurinin bay leeyihiin shuruudda ka mid a ah, nin ay kudhib ku dhibtoonayso la noolaanshihiisa ah oo maalan eh, waxay leeyihiin nin indhool oo kale haddii u guuriyo miaalay soo qaanay ninaan indha buba u guuriyeyba ama mehe waxay u guuriyey oo kaleete gabadhii yarayd nin odayahoo duqaho baahideedaba aan dabooli karin shuruud weyan bay ka dhigayaan waa marka gabadha idan la'aanteeda la guurinaya shuruudda adag ku xidhaya waxay leeyihiin marka haddana intaasoo dhan marka la helo haddana waxaa mustaxab ah waxaa mustaxab ah gabadhu bikraba ha ahaata idan la weydiiyo oo xadiikii nabiga ah wuxuu ah sal lay waslam albikru tustadan ah, gabadha yarta ah idan baa la weydiin wthayibu tustamar gabadha yani horay loo guursadayna amar baa iyada la weydiinba ayib wthayibu midda garoobkee horay u guursatay laa yajuusu ma bannaana taswiijuha guurinteedu ma bannaana ila bacda buluuqihaa qaangaadhideeda kadib mooye wa idniha iyo idankeeda mooye iyada lama qasbi karo haddayba horay nin u aragtay oy horay usoo guursatay lama qasbi karo waa in idankeeda lagu guuriyo waana inay qaangaadho labadaa sharti waa hadday qaangaadh ahayn haddayna qaangaadh ahayn maxaa meesha looga saaraya yaani waxaa dhici karaysa iyadoon qaan gaadhin haddana inay garoob noqotaa dheci karta soo ma hawsuroobi karta ayb leanna diinteenna dhexdeeda sharti ma aha haweenta marka oo lala aqalgalayo inay qaangaadha sharti maaha laakiin waxaa sharti ah inay xamili karto ya shaqada inay qaban karto inay xamili karton baa muhim soo ma yani duwan waxaa jira iyagoon qaangaan xamili kara sooma waa inay xamili karto umbaa sharti laakiin inay qaan gaadho sharti maaha marka waxaa dhici karta iyadoon qaan gaadhin inay garoob noqotay saas daraaddeed baa waxaa laysugu xidhayaa ilaa bacda buluuqiha wa idniha waa inay qaan gaadho idantana markaas umbaa la goorin karaa faslu wlmuxaramaatu binnasi arbaca ashar intaan ku joojino adaa billahi towfiq sal allah waslam cala nabiyina mxamed ala sbi slm